aswaatu alkhayr aswaatu alkhayr waxay idin soo gudbinaysaa waxay idin soo gudbinaysaa farsaantii islaamkow fallaarta noo qaada farmaajo aan dillow feeraha aan goyno farsaantii islaamkow fallaarta noo qaada farmaajo aan dillow feeraha aan goyno fadhiga aan ku gaadno fulay wey asiigu yuunaga fakaaniin madaxa aan fujino fadhiga aan ku gaadno fulay weey asigu yuunaga fakaanin madaxa aan fujino yuunaga fakaaniin madaxa aan fujino farsaantii islaamkow fallaarta noo qaada farmaajo aan dillo feeraha aan goyno farsaantii islaamkow falaarta noo qaada farmaajo aan dillow feeraha aan goyno fasaxaanu qabnaa fadhiga aanu diidno folay wey isagu faraha aan saarno fasaxaanu qabnaa fadhiga aanu diidno fulay wey isaagu faraha aan saarno fulay wey isaagu faraha aan saarno farsaantii islaamkow fallaarta noo qaada farmaajo aan dillow feeraha aan goyno farsaantii islaamkow fallaarta noo qaada farmaajo aan dillow feeraha aan goyno farsaaney ajiiba fariintii amiirka farmaajo weeraara federaalka guuba farsaaney ajiiba fariintii amiirka farmaajo weerara federaalka guuba farmaajo weerara federaalka guuba farsaantii islaamkow fallaarta noo qaada farmaajo aandillow feeraha aan goyno fursaantii islaamkow falaarta noo qaada farmaajo aandillow feeraha aan goyno farmaajo aandillow feeraha aan goyno farmaajo aandillow feeraha aan goyno farmaajo aandillow feeraha aan goyno farmaajo aandillow feeraha aan goyno